bism illah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cala rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalam asalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu waa tasjiilaat alxuseyn alislaamiya ama dubista casharadaha diinta alxuseyniya halkanna waxaanu idinku soo gudbinaynaa casharkii lix iyo tobtonaad ee kitaabka nuurulyaqiin ee siirada ah waxaana soo jeedinayaa sheekh maxamed sheekh cumar diri bism illahi araxmani araxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin sala allahuma calaa nabiyina maxamedin waalihi wasaxbi wasalam wabacd waraaqihii uu nabigu u dirayay madaxda iyo ummadaha boqortooyooyinka gaalada ka madaxda ah ayaynu ku dhex jirnay si uu xujadii ugu oga xaqana ugu caddeeyo una sheegay inaan dhulkooda iyo milkigooda ku duulimaad ahayn laakiin uu ku duulimaadiyo shaydaanka iyo diin la-aanta iyo kufriga waxa la idhaahdo dadka si kale haddii loo dhigo gurmad u yahay kitaab lmuqawqis muqawqis waa magac loo yaqaano nin kastoo ka madax ahaa ayaa uu ahaa sida fircoon oo kale dadka masar soo xukumay ayaa muqawqisna la odhan jiray fircoonna la odhan jiray fawajaha calayhi salaatu wasalaam nebigu wuxuu diray u xaadibabna xaadiba abi baltaca saxaabigaa bedriga ahaa ee suuratu laa tatakidna ay kusoo degtay arrintiisa ayuu u jaheeyey bikitaabin kitaab isagoo wata oo qoraal sida ila muqawqif amiiri misr masr ninka amiirka ka ahee muqawqif la idhaahdo ayuu ihi xaadiba warqadan qaado gaadhsii min jihati qaysar qaysar xaggiisu manduub ka yahay oo qaysarkii xukumaya xaggaa kale ee shaam ayuunbaa masarna ay hoos timaadaa muqawqisku min jihati qaysar qaysar buu ka socdaa oo boqortooyadii romankunbay hoos imanaysay tan qibqiyiintuna wa kaana fiihi waxaa ku jiray qoraalkan bismi illaahi araxmaan araxiim min muxamedin rasuuli illaahi ila lmuqawqis cadiimi lqibt muqawqis bay ku socotaa meeshaa ka madaxda ahaa cadiibnimadiisuu nebigu isaga ictiraafaya oo meeshaa isagu kaabbaha ka ka ahaa ee ka weyna ugu weynaa wey waayo wuxuu doonayaa inuu maaragtay aanu didinin laakiin uu soo jiido salaamun calaa man itabaca alhudaa nabadgelya ha ahaato qofka hanuunka raaca dushiisa amaa bacdu buu nebigu le intaa kadib fa innii adcuuka bidicaayati lislaam yeerhmadii islaamkaan kuugu yeedhaya aslim taslam yuutika allahu ajraka maratayn war iska soo islaam abaalmarintaada ilahay laba jeer buu ku siin wain tawallayta fa inamaa calayka isma alqibd haddii aada sii jeesatana dadkan akbaarda la idhaahdo ee fircoon iyo reerahoodii ka soo jeeday dembigoodaa dushaada saaran maadaama adigoo ka madax ah aada soo jahayn weyde aayaddan buu markaa u qoray wayaa ahla alkitaabi tacaalow ilaa kalimatin sawaain baynana ilaa akhir laaya waxay aayadda u daliishadaan culimadu qur-aanka akrintiisa ama taabashadiisa haddii dahaaro ay shardi u tahay nimankan gaalada uma qoreen laakiin maadaama u qoray nebigu nin kaloo dee gaalahoo iska nijaas oo aan daahir ahayn aayadaha kol haddii uu qoray waxa ay tilmaamaysaa in la taaban karo iyadoo qofku aanu weyse qabin qur-aanka culimada caynkaasu u tegay si waa waxyaabaha ay daliishanayaan kale la dahaara shardi waana waxay kaga jawaabeen waxaa buu nebigu uhi dhulka cadowga ha ula safrina qur-aanka qur-aanka iyo misxafka ha ula safrina dhulka cadowga isagoo diidan taabashadooda iyo ihaanadooda marka aayad iyo in kooban ay tahay haa waraaq ku qoran laakiin misxafka o dhan markay tahay maya saasay u kala qaadeen oo dee labada xadiid baa labadaa macno kala sheegaya kani aayad unbuu sheegayaa kooban kaasina waxaa buu leeyahay dee kitaabka guud ahaantiisa ayaa la sar oon loo geyna cadow aayaddaasina waxay ka warramaysaa marka in diinta ilaahay iyo tawxiidka alleh dadku ay u simayin hadday ilaahay rumeeyaan fa awsalahu lahu waxa uu ninkii gaadhsiiyey xaaib xaaib baa qoraalkii gaadhsiiyey biiskandariya meeshan iskandariya la idhaahde masar ku taalla iyadoo ninkaasina uu joogay qibdiga ahaa ayaa qoraalkii rasuulku u gaadhay falamaa qara'ahu qaala kol alla kolkii uu akhriyey baa wuxuu yidhi maa manacahu maxaa u diiday in kaana nebiyan hadduu dee nebiya kaa i yeedhayaa an yadcuwa inuu u baaqo calaa man khaalafahu cidda khilaaftae eh, wa akhrajahu min beladihi waddankiisa ka saaray waxbuu ismoodsiiyo oo uu isyar qanciyo wuxuu hi hadduu nebi yahay muxuu cidda khilaaftay ee isaga ka eriyey waddankiisii maka kuwaa u qancin waayey intuu aniga qancinayo anigoo meel durugsan jooga intuu isoo doonanayo kuwii reerkooda ee maka ay wada joogeen muu u baaqo muu qanciyo halkaa muu ka wada bu xaadib wuxuu arkay in xuja meesha ugu sugan tahay kelmadiyo kaalin uga bannaan tahay aanay ahayn inuu ka aamuso lianna alahara yaquul asaakitu can ilxaqi shaydaanun akras ahar baa wuxuu leeyay qofka xaqa ka aamusani waa shaydaan aflaawo ah faqaala xaaib xaaib oo risaaladii rasuulka siday baa wuxuu yihi alasta tashhad adigu miyaanad qirayn niyow anna ciisa bni maryama rasuulu ciise inuu rasuulka ilaahay so adigu ma qirsanid macnaheedu haa wey famaa lahu ciise maxaa ku dhacay dee xaysu akhadahu qowmuhu markay qoladiisii qabsata ciise fa araaduu an yaqtuluuhu ay dooneen inay dilaan anlaa yakuuna dacaa calayh muxuu u habaari waayey muxuu ugu habaari waayey an yuhlikahum allah inuu ilaahay halaagay xataa rafacahu allahu ilayh ilaah ilaahay uu kor yeelay ciise waad garanaysaa qoladiisiibaa qabsa inay dilaan bay dooneen muu habaarin uu ilaahay u halaago ilaa ilaahay uu ka horyeelay ka koryeelayu ka dhex qaaday oo uu badbaadiyey habaar uma geysa marka ciiseba dee muxuu nimankaa uga aargoosan waayo u habaari waayey illa waa kuwii dil u diyaariyey kaalin baa uga banaanayd muu qaadan wuu ka daayey sidoo kale maxay u rumayn waayeen ciise tolkiibaabay ahaayeen marka dhibka ciise soo gaadhay iyo imtixaanka un baa nebigana soo gaadhay la qabso wey fabaa lahu maxaa ciise u sugnaaday min xaysu akhadahu qowmuhu baa qabtay fa araaduu an yaqtuluuhu ciisay doonaan inay dilaan ilaa waa kii guriga gale anlaa yakuuna calayhim maa yamnachu an yakuuna daca calayhim inuu habaaro oo uu ku habaaro an yuhlikahum allahu inuu ilaahay halaago taa maxaa u diiday manuu habaanin xataa rafacahu allahu ilayh ilaa ilaahay u kor yeedha xaggiisa waxaad arkaysaa imtixaanku ciisena wuu soo maray nebiganna wuu soo maray marka hala yaabin rasuulka ilaahay ninkii markaa muqawqis baa hadla wuxuu hi axsant ania wanaag baad samaysay anta xakiimu jaa min cindi xakiim nin xikmad la tahay oo nin xikmad le xaggiisa iga yimi macnaha hadalkaa aad ku dhawaaqday waa hadal xikmada qofkana had iyo jeer markaad doonayso xujada inaad laasimiso ama aada dul dhigto dhigtood kusoo xidho waxa uu aaminsan yahay baa shayga kale uu diidan yahay loo barbar dhigaa shayga uu ku qanacsan yahay ayaa iyo waxa la isaga mid dhigaa la isugu shabahaa shayga uu diidan yahay dabeedna wuxuu waayayaa farqi u dhexeeya kadibna yastaslim wuu isdhiibaya aayadda qur'aankaaba ilaahay taa uu nagu baraya waa asaaliibta dooda wa adab alxiwaar markaasaa ilahay uhi ina maala ciisa cinda allahi ka maali aadama khalaqahu min turaab ciise haddii doonaysaan in laydinka qarciyo masalkiisa iyo tilmaantiisu waa nebi aadamu bulamid nebi aadam baa ilaahay ciid ka abuuray maxaad ku diidaysaa ciisa laga abuuray isagoo aan aabba lahayn la abuuray maxaad ku diidaysa kaniba aabbihii hooye la-aantiibaa la abuuray marka kanaaba hooye leh oo ah ciis marka dee ma diidi karaysa maxaad ku kala farqinaysaa labadaas baa lagu awoodda haddaad aaminsan tahay awoodda ilaahay inay aadan ciid ka abuurto ha diidin oo ma diidi karaysid awoodda ilaahay inay ciise ka abuurtay maryam oo aan nin u tegin iyo zawj waa isku mid baa ilahay ui waaya ta ciisaaba soo dhow oo taad rumaysan tahay ee aadam ayaaba sii shishaysoa waa markuu qofku rumaysan yahay shaygaa anta xakiimun jaa min cindi xakiim bu waa qiyaas baa la ydhaha waa kuu nebigu calayhi salaatu wasalaam dee ninkii u yimide uu yihi waxaad ka warantaa anigiiyo gabadhayduba waanu cadna ilmo madowun bay dhashay macnaheedu waxa weya waxbaa kasii noqday islaanta u duurxuayaa inay ama sinaysatay ama xumaan nebigu su-aal buu ku soo celiyey intaan uga jawaabino geel ma leedahay buu ihi ha midabkiisu muxuu u badan yahay casaan ma ku jiraa mid bacdi haa xaggee buu kaasi ka yimi lacallahu jadabahu cirq waxaa laga yaabaa buui inuu hiddo raacay oo mar uun xidid iyo meel uunu jiitay baa laga yaabaa awrdhaliyo hore inay jiidatay markaa maba u badinna wuxuu hi lacalahu jadabahu cirq ilmahaagana waxaa laga yaabaa in oday hore uu raacay oo madoobaa marka ma odhan karo dee kama kalama doodi karo qadiyadda abuurka oo ma odhan karo dadki iyo bani aadamku dee way kala duwan yihin oo sidan iyo sidan weyo jinis waxaa ma geli karo de waa nin reer miyiya arrin meesha ku jirtana maba ahae waa dee laba noole un iyo awoodda ilaahay oo labadaba sidan u gashay laba arimo waa xaqiiqu nabigu u jawaabay dabeedna istaslam jawaabkii isagu bixiyun baa jawaab u ahayd marka asaaliibta xiwaarka iyo dadka loo qanciyo uma qaala dabeetana wuxuu ninkii yidhi inii qad nadartu fii amri inii qad nadartu waan ka fiirsaday buui niow fii amri haada nebiy nebigaas ii sheegaysa arrinkiisa waan ka fiirsaday fawajadtu waxa aan helay buuhi markaan warkiisa qaatay annahu laa ya'muru inaanu faraynin dadka bimashudin fiih wax liita walaa yanhaa inaanu dadka u diidaynin can marquubin fiihi wax la jeceliyo wanaagsan marka mashuud macnaha mashuudu fiihiga waa shayga had iyo jeer xaqiran shayga xaqiran ee liita ayaa mashuud la idhaahdaa waa min azuhdio waa wixii la nacaye laga tegayay laa ya'muru bimashudin fiihi dee wax laga zaahidayoo liito oo ma dadka ma faro wax xun ma sameeya ma idhaah walaa ya walaa yanha can marguubin fiih wax la jecel yahay oo akhlaaqiyaadka iyo dhaqanka wanaagsani uu jecel yahay oo qiimalana dadka uma diido walaa ajidhu kuma helayo kuma arkayo bisaaxiri dalli sixirla-an baday inuu yahayna ma aaminsani wala alkaahini alkadaab ma aaminsani inuu yahay faaliye been sheegaya wawajadtu macahu waxaabaan helayba aalata nubuwa calaamadii nebinimada calaamadii nebinimadana waan waan ku hayaa buuli kitaabkaygu sheegay markaan warbixintiisii arrimihiisa qaatay iyo muwaasafaadkiisa ikhraaju alghaa'ib almastuur ikhraaj alghaa'ib almastuur shayga maqan ee asturan soo saaridiisa ayaa calaamad u ah walikhbaaru binajwa iyo waxii oo uu ka waramo macnaha arrimahaas saanta waxaa ka mid ah shay maqan oo dadka mastuurka ah oo indhahoodu aanay gaarin iyo shay annajwa faqa isagiiyo ilaahay ka dhexeeyo waxiya labadaaba uu sheegaa marka ikhraaj wuxuu soo saaraya alghaa'ib almastuur dee wax maqan oo aan lahayn ikhbaar buu ku samaynaya inuu ka waramo binajwa faqa isagii ilahay udhexeeya macnaheedu waxa weeye qayb buu sheegaa shay qayb ahoo wax isaga ilaahay dhex maray ahoo maqan ayuu sheegaa wasaanduru bal arrintiisa waan ka fikiri wuu markhaati furay go-aanse ma qaadanin uma kataba wuxuu soo qoray radda aljawaab jawaabtii uu soo celinayu nabiga usoo celinayay muu aamusina qoraal buu kusoo jawaabay yaquulu fiihi wuxuu qoraalkaa ku leeyahay ninkani bismi illaahi araxmaani araxiim limuxamed bni cabdillaah min min almuqawqif cadiimi alqabd salaamu calayk macnahaas saasu isaguna waraaqdii nebiguunbuu ka texraacay bisinkiibuu ku bilaabay alraxmaan araxiim uu la socdo inuu soo dabcaybaa muuqanaysa waxa uu nabiga u salaamay calayhi salaatu wasalaam salaamtii u xaqa u lahaa salaamun calayk iyadoo aad ka faa'iidaysan karayso asaaliibta la salaamo in ay ku jirto in asha haddii laga taga ay iska ansaxayso assalaamu calayka iyo salaamu calayka inay isku mid tahay hadalka hore nebigana waxaa ku jirta salaamun calaa man itabaca alhudaa marka sida assalaamu ay u ansaxayso ay salaamuna u ansaxayso ee waxaan ansaxaynin fatxaha bifatxi lmiin in la idhaha salaama calaykum sidii noo kale salaama calaykum maxaad ku nasbisay baa isweydiin ah. marka tani waxa weeyaan salaamun calayk waa mubtade munakarahoo musawigiisii wato salaamu cadiimu wakariimu wamubaarak sife maxduufay wadataaye calayk waa la odhan karaa amaa bacd ninkii baa soo hadlaya nebigu la hadlaya faqad qara'tu kitaabak warqadaadii waan akriyey wa fahimtu maa dakarta fiihi waxaad ku sheegtayna waan fahmay wamaa tadcuu ilayhi waxaad iigu yeedhaysana waan fahmay waqad calimtu waanaan ogaa ana nabiya qad baqiya nebi ambiyadii ka hadhay inuu jiro wa kuntu adunnu waxaan se moodayay annahu yakhruju bishaam inuu shaam ka soo bixi doono waa hadduu been akhriyey uun oo kutubihii hore la xarifee la bedelay uu akhriyey iyo inuu isagu been sheegaya waa labadaa laakiin kutubtu way sheegaysa inuu nebigu kasoo soo baxayo waqad akramtu rasuulaka kii adii soo dirtay dhambaalwalahaagiina waan maamuusay waan karaameeyey maan xumayniyo waa soo dhaweeyey waajibkii la gudbanaabaan ka qaatay wey wabacadtu laka bijaariyatayn laba hablood oo addoomaa ah, ayaan kuu soo diray maxamedow lahumaa makaanun cadiim darajo weyn bay labada hablood ku leeyihiin fi lqibdi nimankan qibdiyiinta reer qibdi waa reer masar labadan hablood kuma sahlane boqortooyada ayay meeshooda joogeen waa laba habloodoo xul ah wa bihiyaabin dharna waan kuu soo diray hadiyada wa ahdaytu ilayk waxaan kuusoo soo saddexaad baklatan tarkabuhaa neef boqolahoo aad fuusho wasalaamu nabaday intaasuu markaa kusoo jawaabay hadiyadaasuu soo diray dad iyo dunyadale marka nebiguna waa aqbalay calayhi salaatu wasalaam hadiyadda hadiyaddana wuu ka jawaabi jiray oo isaga laftiisu hadiyad buu diri jiray hadiyad ayuu u jawaabi jiray waxaa laga faa'iidaysanaya halkaa in hadiyadda la aqbalayo iyo waxsiinta gaalada waxba aan lasii fatashaynino aan la odhanaynin war wuxuu gaal buu ahaaye wixiisu talo maxalaalba mise waa xaaraan malaayo <laughs> ku dhacdayga ilaa wax diinahoo uu ku socday ma jire xalaal iyo xaaraantada iyan waha laakiin wixii aanan xaaraannimadiisa arkayn doofaar iyo inuu dee ay iyo meel quruna laga soo saaray aanu ku caddayn la iska qaadan wixii askuran waa kuwa fuqahadu laa ina alxalaala maa juhila aslu wixii asalkiisa aanad ogeyn ayuunbaa iska xalaala haddii laakiin asalkiisa uu ku cadiyo inuu xaraam yahay dee waa iska day waxda aljahariyatayni labadan hablood uu soo hadiyeeyey midkood maria mariyatlqibtiya wey gabadhii nebiga maaragtay addoontiisii maariyatlqibtiya la odhan jiray allatii tasara bihaa taasoo nebigu uu la mucaamalooday macnaha waxay u ahayd addoon calayhi salaatu wasalaam tasaraa bihaa macnaha milkulyamiin guurkula muu dhaqmi jirin addoonnimu kula mucaamaloon jir ile qur-aanku labadaasunbuu tilmaamay ruux dumara in lagula dhaqmi karo ilaa calaa aswaajihim aw maa malakat aymaanu waladiina m lifuruujihim xaafiduun ilaa calaa aswaajihim aw maa malakat aymaanuhum labadaa wixii aanay gabad in lagula dhaqmo ma guur ama milkulyamiin marka tasara bihaa milkulyamiin bay sheegaysa adoon bay saa uu kula dhaqmo wa jaa minhaa waxa ka yimi oo ay dhashay biwaladihi ibraahim inankiisii ibraahim gabadha u dhashay bay ahayd maariyat alqibtiya ah, nidaamkay ku wada joogeenna kaas tafarigu ahaa waluqraa gabadhii kalena acطaahaa lixasaan ibna haabit wuxuu nebigu siiyey gabayaagiisii qaaliga ahaa ee xasaan la odhan jiray walam yuslim almuqawqif ninkii hadalkaa macaanaa hadyadaana keenay muu islaamin bal istabara calaa nasraaniyatihi wey gaalnimadiisii buu iska sii watayoo madaxtinimada ah ayaa jiidatay oo ilaahay sabab uga dhigay ile qof caadiya markuu qofku yahay iyo marka uu wax dhowranayo way yaro kala duwan tahay xaaladiisii oo wuu xidhxidhnaantiisaa sii badan kolkanoo shaydaanka aada ugu soo qabanaya marka ninka arrinkiisu saasuu ahaa qoraalku nebigu u diray sidaasuu u caddaa wuu fahmay arrinkii loo soo bandhigay jawaabtaasuu soo bixiyey wuuse iska bareeray nebiguna calayhi salaatu wasalaam waa kii ka warramaya ee lahaa mar masar bay idin furan doontaa marka dadka ha ku xadgudbina fa ina bihaa nasaban wa sihran nasabna waan ku leeyahay xidhitinimona waan ku leeyahay Ah, marka nasabkiisuna hooyadii haajara nebi ismaaciil ayaa halkaa kasoo jeeday nebi ismaaciil hooyadii oo haajaro ahayd oo dee uu ka farcan yahay rasuulku sala allahu calayhi wasalam ayaa halkaa kasoo jeeday sihriguna dee inantanaa kasoo jeeday maariyat alqibtiya markaa waxaad arkaysaa siduu nebigu ugu dadaali jiray xidhiidh dee ilaa heerkaasu wadayba ilaa heeriga ah waa heeri guud oo aada u fog wey ayuu ka waramaya u leeyay taa ku xidhiidhiya nasabkii rasuulka iyo xididkii rasuulka kadibna dee waa kii camru bnu caash saxaabigii la odhan jiray masafuray radia allahu canhu arda kitaabu najaashi boqorkii xabashida oo axmed najaashi la odhan jiray qoraalku u sameeyey cidduu u dhiibay isaguna jawaabtu ka bixiya halkan la sheegi waaya axmed nagaash baa ay yidhaahdaan xabaashiduba waktiyada dambe marka ay maaragtay xabaashiisiiyo ka warramay nagaash ba u yaqaanaa najaash wawajaha calayhi asalaatu wasalaam camra bna umaya addumari ninkaa isaga ah addamriy waxa uu u dhiibay camar bikitaabin ila najaash kitaab iyo qoraal buu ugu dhiibay dadka had iyo jeer xabashida xukumana najaashiyiin baa iyagana loo yaqaanay sida qoladaa hore aynu soo maraynay muqawqisiyiinta oo kale melikulxabash ayuu ahaa wa fiihi qoraalkaa waxaa ku yaalay bismi illaahi araxmaani araxiim min muxamedi rasuuli illaah ila najaashi cadiimi alxabash salaam iyaduna waa siiqooyinkay ka midtii la odhan karo qaaluu salaama qaala salaamu markuu nebi ibraahim iyo ay kulmeen malaaigta qaaluu salaama qaala salaamu salaamun unbuu kusoo gaabsaday macnaheedu waxa weeye calaykum marka halkana calaykumti waa la iska garanaya ama bacd waa faslu lkhiaab fainii axmad llaha fainii axmadu ilayka allah axmad allaha wey ilaahay baan u mahadnaqayaa arsalanii ilayk aniga iisoo kaa diree gurmad iiga dhigay aladi laa ilaaha ilaa huwa ilaah xaq lagu caabudaa waa isaga un almeliku lquduusu asalaamu lmu'minu lmuhaymin sifooyinkaa wanaagsan ilaah ale wey waraaqdii nabigay ku qoranta ammaantaas waashhadu ana ciisa bni maryam ruuxu llah waxaan aaminsanahaa qirayaa buu nebiguuri ciise waa ruuxdii ilaahay uu abuuray wa kalimatuhu alqaaha ilaa maryam iyo kelmaduu maryam ku tuuray oo siduu ugu tuurayna ay tahay inuu yidhi ahow dabeetana uu ahaaday ciise oo abuuran buu ilahay yidhi oo awrka maryam ku abuuran sidii buu ku abuurmay maryam albatuul maryamadii hufnayde xumaan laga haadiyey nadiifta ahayd aayiba wanaagsan alxasiina dhowrsoonayd waa sifooyin isku mid ahun albatuul aayiba alxasiina waxay sheegayaan saddexda sifada waa qof wixii lagu sheegay ee yuhuuddu ay ku sheegeenee sile ahaa nadiifka ah amaryama bnata cimraan alatii axsanat farjaha ilaahay baa ku ammaanay waaya faxamalat biciisa ciise caloosha ku qaata min ruuxihi ruux ilaahay buu ahaa ciise ruuxdiisu ilaahay baa abuuray wey waa ruuxu makhluuqa wanafakahu waa ku afuufay ruuxda iyada ah malag buu u diro ciise khooyo ku eh, afuufay maryam kamaa khalaqa aadama biyadi siduu ilaahayba aadam yadiisa ugu abuuray marka siduu ilaahay u abuuray aadam ayuu ciisena u abuuray taana waan aaminsanaho waan kuu sheegayaa marka waxaad arkaysaa qoraalada uu nabigu dirayo calayhi salaatu wasalaam sirtaad kala baxaysaaba ah yukhaaib kulan bimaa yuqnicuhu mid walba wixii qancin lahaa ee ku munaasib ahaa ayuu rasuulku kula hadlaya sala allahu calayhi wasalam fasaaxada rasuulkay ka mid wa inii adcuuka ila allahi waxdahu laa shariika lah ilaahay keligii baan kugu yeedhay inaad iyadoo aan wax loo shirig yeelayaa jirin waalmuwaalaatu calaa aacati ama waalmuwaalaati calaa aacati waxaan kugu yeedhayaa oo kale almuwaalaa inaynu ku bahowno oo aynu isku jeclaano calaa aacati inaynu ilaahay wada caabudno ilaahay xaqiisana aan siino xaqay naga dhaxeeyaana waxa weeye markaa in gacaltooyeyna dhex marto waan tatabicanii inaad iraacdo ayaan kuu sheegi wa tuuqina aada aaminto biladii jaaanii ilaaha i keenay ilaaha i ikeena isoo dirayna aamin fa innii rasuulullah rasuulku ilaahay soo diray baana wa innii adcuuka waan kuu yeedhayaa najaashiyow wa junuudaka adig iyo colaalkaaga iskarabsanaysaan ila allaahi caza wajal ilaahay baan idinku yeedhaya waqad ballaqtu wanasaxtu anigu waan ku soo gaarsiiyey fariintii waanaan kula taliyey faqbaluu nasiixatii war taladayda aqbala wasalaamu calaa man ittabaca alhudaa nabadgelyana qofka hanuunka ilaahay raaca dushiisa ha ahaato baan ku leeyahay intaasuu kaga baxay nebigu walamaa wasalahu lkitaab qoraalkaa nebigu ninkaa markuu soo gaadhay ixtaramahu gaayata alixtiraam wuu maamuusay maamuusidda halkii u sarraysay aad buu u tixgeliyey ixtiraam weyn buu u siiyey wa qaala licamrin saxaabigii waraaqda sidayna wuxuu ku yidhi inii aclamu wallahi ana ciisa bashara bihi wallaahi waxaan ogahay inuu ciise ku bushaareeyey nebigaa soo baxay inii aclam waxaan ogahay wallahi ana ciisa bashara bihi wamubashira birasuuli yaأtii min bacdi ismhu axmed falama jaaءahum biاlbayinaati qaluu hada sixru mubiin marka ilaahay suuratu safka ka waramaya ciisa kusii bushaareeyey nebi maxamed macnaa ciisa wuxuu leeyahay war waxaan idinku bushaaraynaya nebi iman doona akhiru zamaanka oo muxamed la yidhahda magaciisa axmed la yidhah amed intaa horta isla garanay bu adigu waad maamuusan tahay ciddaad ka timaa maamuusan waraaqdaadaan raalli ku ahay nebigana waan sii ogaa nebiga iyagii baa noo sii sheegay walaakina acwaanii bilxabasha taageerayaashayada xabashi jooga bu acwaanii bilxabasha war waxaan kuu sheegayaa taageerayaashaydan xabashida ahayd qaliilun way yari cidda fikradaa saxdaa ilaan saddex fikradood bay ahaanoo qolo waa mu'miniintan sidan ku qanacsan isaguu ku qancay oo waa kuwu leeya way yari qaybina waxa weeye kuwa aaminsanaa ciise inuu ilaahay qaybina waxaa aami oo qaybtii aaminsanayd alaqaaniima halaat ilaahnimadu inay saddex ka koobanto aliu alaa kuwa qabay wey marka boqorkii qustatiin ka madax ahaa intaanu nabigu soo bixin calayhi salaatu wasalaam laba boqol iyo toddobaatan sano ka hor waa kii laayay dadka ee kala diray kuwa muslimiinta ahee xawaariyiinta weliba ahaa uu aada usii laayay wuxuu soo reebay un qaybtii boobabkoodu ay badnaayeen oo labadan kala ah marka wuxuu ihi acwaanii bilxabashati qaliil war aragtidan saxdaa cidda aaminsani way yaryihin faandirnii iyala sug xataa ukafira alacwaan taageerayaasha aan badiyo oon ku qanciyo caqiidadan wa ulayina alquluub quluubtoodana aan soo dabciyo oo war dad badan aan hele eh markaan ku dhawaaqayo dee cid badan aan hele i kaadin dabeedna sidaasuu ku nageeyey muddo uu ku joogay camaro waraaqda sidee wuxuu markaa u gudbay inuu kaashado walaalihiisii kale hijrada xabashida usoo hijrooday halkan joogay asxaabta dee barhkood baa xabashida hijradii labaad markaa ku jooga meesha waqad carada camru oo waraaqda siday waxa weeyaan waa camru bnu umaya oo waraaqda siday wuxuu u bandhigay calaa man baqiya ciddii hadhay min muhaajiri lxabasha xabashida dadkii usoo hijrooday rag iyo dumarba lahaa intii tegtay mooye inta joogta wuxuu u bandhigay alrujuuca ilaa rasuuli illaahi bilmadiina inay nebigoo madiine jooga u tagaan waa fariinta rasuulkii ka hayaa waxa weeye iyo waxaa xaq u leedihiin inaad noqon kartaan bu war waad tegi karaysaan buro waa la laydiin ogolaya inaad tagtaan xaggaa iyo madiina wa kaana min almuhaajiriina umu xabiiba binti sufyaan min almuhaajiriin waxaa ka mid ahaa umu xabiiba magaca gabadha lahayd bintu abi sufyaan abi sufyaan inantiisa ahayd abi sufyaan gabadhuu dhalay oo markaa dumarka mu'minaadka ah ka mid ahayd ayaa meesha joogtay zawju cabdillaahi bnu jaxsh ninka magacaa lo cubaydullaahi bnu jaxsh ninka magacaa la odhan jiray ayay oori ahayd alladii kaana aslama wahaajara biha intuu berigii hore islaamay ayuu iyada ula hijrooday xaggaa xabashida oo wuxuu ahaa cubaydullaahi dadkii islaamay isaga iyo xaaskiisana umu xabashiday tegeen halkaasay islaamkoodii ula baxsadeen walaakin qalabat calayhi shaqaawa guuldarradii baa ka xoog badatay fatanasara wuu kristan buu noqday ah, marka halkaasu xaggaasu ukacaysa halkii dee qofkani ila ilaahay baa masiirkiisa haye dadka ridoobi jirayna may badnayn marka isagu markuu halkaa xabashida tegey ayuunbuu iska raacay un dadkii nasraanada nasaarada ahaa ee meesha xaaskiisina halkaasay ku cidlaysatay nebiguna warkiibuu helay calayhi salaatu wasalaam gabadha meeshaa tagtee mujaahidadahay in ninkeedii uu ka gaaloobay isagii baa markaa khidba u sameeyo o yidhi ha la iisoo guuriyo axmedunajaashi buu u wakiishay o adaa iga wakiilehe guurkeeda iisoo aqbal isagaana meherkii ka bixiyey meher badan oo aada u mudakar ah ayuu inantii siiyey guurkeediina waa usoo aqbalay saas iyada halkaa joogtuu nabiga kusoo guursaday fatazawaja calayhi salaatu wasalaam nebigu waa guursaday uma xabiibata wahiya bilxabasha iyadoo xabashida joogta ayaa uu guursadayba waladii zawajahaa lahu ninka u guuriyey nebigana wuxuu ahaa annajaashi najaashi baa u guuriyey bitawkiilin minhu calayhi asalaatu wasalaam nebigaa wakiishay oo wuxuu ihi adigaa iga wakiilaha inanta halkaa joogta guurkeeda i aqbal ah, ilaahay baa ufasaxay waay waakii abi sufyaan la yidhi maxamed baa guursaday inantaadii uu lahaa horta dee nin qoodho dheh nin la duri karayo wax laga sheegi karayo xidhitinimadiisa ma ah inkastoo nocolnahay buu leeyahay marka intaasina waa dhacdo dhex martay camar oo halkaa joogay iyo axmedunajaashi iyo muhaajiriintii halkaa tegey waa in siyaadaha uu kugu daray laakiin qoraalkaasi halkiisi waa gaadhay waanu anfacay ninkaa iyo waxalla wixii ka tala qaatayna way islaameen sidaa darteed buu ahaa waxaa lagu tilmaamayaa inuu yahay taabici asxaabi la odhan maayo nebiga wuu soo gaaray calayhi salaatu wasalaam waanu rumeeyey islaamnimadiina wuu ku dhintay masuu arag marka qaybta taabiciinta ayuu ku jiraa taabicun baa loo tixgelinaya ciddii ugu horreysee markuu dhintay nebigu uu eh, ninkaasi markuu dhintay salaatuljanaasa ayuu ku tukaday nebigu hayba walaal aynu leenahayba xabashida ku dhintae salaatuljanaasa ayaynu ku tukanaynaaye ha la isu diyaariyay buu nebigu calayhi salaatu wasalaam saas ugu tukaday iyadoo halkaa aad ka arkayso islaamku inaanu lahayn jinsiyad iyo midab iyo midnaba ma laha laakiin waa caqiida dadka isku xidhaysa kitaabu kisra ninkii ka madaxda ahaa nimankii la odhan jiray reer farise dabcaabudka ahaa ayaa uu nebigu u diraya calayhi salaatu wasalaam isagana quraysh waxaa la isku odhan jiray marka meeshan la yidhaahdo faris ardu faris waxayd ciraaq iyo iiraan iyo afghanistan iyo bakistan iyo jumhuuriyadihii ruushka intoodan soke intoodan soke tobaneeyo dowladood oo xaggan soka jumhuuriyadaha ruushka ah ayaa iyaduna maaragtay ka ahayd waxaa soo raacaysay iyaduna baxrain iyada laftigeeda waa soo raacaysay intaasaa la isku odhan jiray iran ardu faris marka qoraal buu isagana usamaynaya rasuulku sala allahu calayh wasalm qolo walba hallo wixii uu gaari karaya dee markuu xabashada bad baa laga tallaabaya kuwa kale bad baa laga tallaabaya dhan walba uu usocodsiiyo si risaalada gurmadka caalamigaabuu ah fidinaya nabiga wawajaha calayhi salaatu wasalaam cabdallaahi bna xudaafata sahmi saxaabiga ah ayuu waraaqda udhiibay bikitaabin qoraal buu udhiibay kitaabka waa qoraal imikaba kitaab baa la idhaha khitaab iyo kitaab iyo risaala waa isku mid ilaa kisra malik lfurus nimankii farisiyiinta ah ayaa eh, maaragtay halkaa faris waadantaynu hore usoo sheegno cidda halkaa xukunta inta badan waxaa lagu tilmaami jiray kisra dab caabud bay iyagu iska ahaayeen waxyaabo kala duduwan bay caabudi jireen oo dabku iyo iftiinka iyo waxaas fikraddii aaminsanayd bahayd laba ilaah inay ka jiraan caalamka oo ah gudcurka iyo iftiinka bidanawiye mid la soo dhaweeyo iftiinka ah bidanawiye mid ah, laga cararo madowga labadaas kuwadood aaaminsana wa fiihi qoraalkan waxaa ku yaalay bismi illaahi araxmaani araxiim min muxamed rasuuli illaahi ilaa kisra cadiimi fari salaamu calaa man itabaca alhudaa qofka hanuunka raacad dushiisay nabadgelya ahaatee weliba wa aamana billaahi wa rasuulih ilaahay rasuulkiisana rumeeya washahida qira an laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah waana muxamada cabduhu warasuuluh qofka intaa qira ayaan salaam ugu ducaynaya adcuuka bidicaayati lislaam yeedhmadii islaamka iyo baaqiisii baan kusoo gaarsiinaya ilaahay igu addoonsaday fainii ana rasuulu llahi ila annaasi kaafa warniyo rasuulkii ilaahay caalamkao dhan usoo diray baana risaaladiisu caalamiga ahayd liundira si aan ugu digo man kaana xayan qofka iimaan ku noolaanaya wayaxiqa alqowl qowl lcadaab yabaho cadaabkuna ay igu rumowdo cala alkaafiriina gaalada hor ciddii halaagsamaysa mooye ciddii hanuunaysa noolaanaysa digniintayda wuu qaadan aslim taslam fain abayta haddaad islaamka diiddo inamaa calayka isma almajuus dabcaabud alla waxaa halkaa dabcaabud heer eeraan dembigooda adigu ku saaran yahay mid walba xujada saasuu duldhigaya falamaa wasalahu lkitaab kor alla korkii uu gaaday qoraalka masaqahu wuu jeexjeexay istikbaaran isagoo isweyneynaya oo maaragtay saxaabigiina waa sigay halkaasaa arrinkiisu halkaasu ku dambeeyey kibirkaasi uu isqaadqaaday walamaa balaqahu calayhi asalaatu wasalaam kolkii nebiga daalika arrintaasi ay soo gaadhay layidhi ninkaas kama xishoonin rasuulkii aada u dirtay iyo qoraalkii midnaba qaala nebigu waxau hi mazaqa allahu mulkahu kulla mumazaq boqortooyadiisa ilaahay ha jeexjeexo jeexjeexi dhammaanteed ilaahay ha kala tuuro hilifaha ayaa loo qaaday intoo lagu duulay waktigii khulaafada waa kii markaas xidhay agabkiisii iyo dahabkiisii boqortooyada laga qaatay suraaqat bnu malik saxaabigii la odhan jiray ayaa gashabayoo cumar bnu khaaab uu la yaabsanaa habka ugu soo baxay ninkaas dahabkii iyo xariirtii iyo wixiiba gashan jiray buu taajkiisiibuu isku taagay suraaq beri horuu nebigu ugu sii bushaareeyey inuu gashan doono almuhim taariikh dheer bay leedahay lakin waxaan uga jeednaa milkigiisiba in yariba meel marto muslimiinta ayaa boqortooyadiisii si dhaksaa u dumiyey oo ka deg deg badan sidii reer yurubtoodii loo dumiyey waqad facala ilaahayna wuu sameeyey ducada u aqbalay fa kaanat mamlakatuhu boqortooyadii waxay ahayd reer barigu aqraba almamaaliki suquutan tii ugu dhaqso badnayd xagga dumidda intaan islaamkuma gaadhin bay sii kala yaacday waqad bada'a haada shaqiy ninkaa guuldarada badani wuxuu bilaabay dabcaabudka ahaa bilcudwaan inuu xadgudub kala hor yimaado nebiga فarsلa لcaamilhi bاlyمن ninkiisii shaqaalaha u ahaa ee yman joogay ayuu cid u diray macnaha halkaana dee way maamuli jireen oo meelaha hoo siman jiray nufuudka ku lahaayeen be oo qolana xaggan masr bay qolada romanku awood ku lahaayeen kuwa kalena dhinaca yaman iyo cumaan ayay awood ku lahaayeen haddaba ninkii yman ka madaxda ahaa buu cid u diray an yuwajiha ilى rasuuli salى الlahu عalayhi wasalam man yأti bihi ilayh cid u keenta aana u tag bu hi mxamedo bal haba isoo qabto faarsala licaamilihi biاlymn an yuwajiha ilى rasuuli man yأtii bihi ilayh hal mxamedka halkaa jooge wax soo dirdiraya cid u diro hala isoo qabta bu man yأtii qof keena bihi nebiga ilayhi ninkan gaalkaa u keena ciday halkaas gaadhsiisan yihi facajalahu الlah ilaahay wuxuu usoo dedejiyey isagii biqiyaami ibnihi inankiisii baa ku kacay shiira shiiraweyhi laodhan jiray caleyh inankiisii magacaa laodhan jiray baa kacdoon ku sameeyey wa qatlii lahu isagaana dilay inankiisii unbaa ka dhex ka hoos kacayoo kaw kaga siiyo boqortooyadiiba ka qaaday uma arsala licaamilihi fi lyaman ninkii yaman uga mas-uulka ahaa ayuu inankii fariin u diray yanhaahu wuxuu u diidayaa cama amarahu bihi abuuhu wuxuu aabihii faray fulintiisu yidhi iska jooji ulyaa amarada iminka laga bilaabo anaad iga qaadanaysaa odaygii wixii uu ku farayna waa ka kac odaygiina waa khaariji oo meeshii anaa qabsaday marka sidaasiba arrinkiisu ugu dambeeyey halkaasi ka bilaaban kitaabu lmundhir ibnu saw ninka magacaa la odhan jiray isagana ayaynu ah, arki doonaa baxraynka madaxda ah, qoraalku nebigu u sameeyey calayhi salaatu wasalaam wawajaha calayhi salaatu wasalaam alcalaa bna alxadrani alcalaa ibni xadrani magacaa saxaabiga la odhan jiray waxa uu nebigu u dhiibay qoraalka baxrayn buu markii dambe nebigu madax uga dhigay ninkaa isagaa ah. waxaana caanuu ku ahaa mujaaba dacwa ducadiisa nin dhaqso loo aqbalo ahaa saxaabigaasi bkitaabi ilى mndir ibnu sawa malik اbaxrayn baxrayn buu ka madaxa magaciisu kaasuu ahaa majuustun buu si u maamuli jiray yadcuuhu ilى اislaam isagana islaamku nebi ugu yeedhaya qoraalkiisiina wuxuu ahaa bismi اllaahi الرaحmaan الraحiim aslim anta adigu soo islaam niyow fainii axmadu ilayka allaha aladi laa ilaaha ilaa huwa ilaahay baan ku mahadnaqaya ama bacd faina man salaa salaatanaa wastaqbala qiblatana qofka salaada yada tukada qiblada yadana u tukada wa akala dabixatana waxaanu gowracnana cunaa fadalika almuslim qofkaas waa muslim waa nabadgelinayna lahu dimat اllahi wa dimat rasuul maganta ilaaha iyo rasuulkuu leeyahy waxaa lagu nabadgelinayaa maganta ilaaha iyo ta rasuulka ee qofka muslimkaa lagu nabadgeliyo man axaba dalika min almajuus majuusta dabacaabudkeed ka taliso cidda sidaa jeclaata fa innahu aamana dee mu'min buu noqdo saasaanu ku ogaan waman abaa fa inna calayhi aljizya qofka islaamnimadaa diidana cashuur ayaa saaran iyo inuu wixiisaa wadwato oo iska haysto fa aslama ninkani wuu soo islaamay wakata wa kataba fii raddi aljawaab jawaabta uu soo celiyeyna waa sidan sidii boqorkii xabashadoo kale isagu islaamay intooda badan ma islaami jirin laakiin ninka ilaahay hanuun la doono meel kastoo madaxa ka ahaado dee wa wax kasta gacantaas waayo waa islaamaya isagana ilaahay baa hidaayo qalbigiisa geliyo jawaab fiicanna wuu bixiy qoraalkuu nabiga usoo celiyey waxa weeye amaa bacdu yaa rasuul allah ereygaasuu ka bilaabay fa inii qara'tu kitaabaka calaa ahli lbaxrayn qoraalkaagii reer baxrayn waan ku akriyey fa minhum man axaba alislaama qayb islaamka jeclaatay baa ka mid a wa acjabahu islaamku uu cajabgeliyey wa dakhala fiihi islaamkii soo galay wa minhum man kariha qayb islaamka diidayna way jiraan reer baxrayn sidaasuu sheegay dee dadkii waan gaadhsiiyey risaaladii aniguna rumeeyey kow qaybina ay qaybina dee way diiday wa biardii majuusun wayahuud waxaa jooga dad dabacaabudah iyo in yahuuda yahuuddii kala yaacde la kala furdhiye bukhtunasar ninkii la odhan jiray uu kala eriyey markii uu qudus galay nimankaana waxbaa ka jooga faaxdis ilay haddaba waxaad iisoo cusboonaysiisaa fii daalika amrag arrintaa aan kuu sheegay warbixin soo sii axdatha wuu soo cusboonaysiiye wey marka warkii hore qaatay dadkii iyo mawqifka iska taageenna waa halkaa ummadda meesha joogtaana waa noocaa faaxdif ilaya waxaad iisoo cusboonaysiisaa fii daalika arrintaa aan kuu sheegay amraka taladaada ayaan kaa dhur sugayaa halkaasaan wixii aada go-aana siinayso fakataba ilayhi calayhi salaatu wasalaam markaa nebigu qoraalku uu sameeyey uu leeyahay bismi illaahi araxmaani araxiim min muxamedin rasuuli illaahi ila lmundir ibnu sawa salaamun calayk wuu mutaystay salaamina fainii axmad allaha ilayka aladii laa ilaaha ilaa huwa waashhadu an laa ilaaha illaa huwa ashhadu an laa ilaha ila allah waana muxamada cabduhu warasuul ama bacd fainii udakiruka allah caza wajal ilahay baan ku xusuusinaya iyo alla kacabsigiisa fainahu man yansax fainamaa yansaxu linafsi qofka talo wanaagsan keenaa naftiisuu la taliy lanna diin nasiixa wainahu man yudic rusuli cidda aqbasho rususha soo diraya iyo fariinsidayaashayda wayattabic amrahum taladoodana raacaa faqad adaacani waay adeecay waman nasaxa lahum faqad nasaxa lii rusushaa iyo asxaabtaa soo diraya cidda u danaysaa ana ii danaysay buu nebigu waina rusulii afnaw calayka khayra asxaabtan kuu soo diraya way ku ammaaneen haddaad mundir tahay way ku ammaaneenoo wax wanaagsan bay kaa sheegtay wainii qad shafactuka fii qawmik ergaan kugu dirayaa qoladaada wainii qad shafactuka fii qawmik ergo ayaan kugu diraya fatru fatruk lilmuslimiina maa aslamuu calayh muslimiinta u waxa ay ku islaameen macnaha markay islaameen waxa ay ku sugan yihiin iyo milkigooda u fatruk lilmuslimiina maa aslamuu calayh waxba ha ka qaadan mawqifko waxba ha ka bedelin jawigooda maalkooda milkigooda sa dhulkooda saa ugu daa wacafawtu can ahli dunuubi faqbal minhu kuwooda dembiga galayna waan ka cafiyee ka aqbal macnaheed waxa wey ina alislaama yajubu maa qabla islaamku wixii ka horreeyey wuu dumiyaa hadday jireen qaar maxaabiisa hadday jireen qaar godob galay dad laayey horay islaamka ka hor wixii jiro o dhan iska dhaaf waa cafis cafis guud baan ummadda u fidiya wixii islaamee ka aqbalo cidda ha dabageli godabta hala dhaafo wacafawtu can ahli dunuubi faqbal minhu adna ka aqbal wainaka mahmaa tuslix inta aada wanaagsantayniyow falan naczilak can camalig shaqadaada kaa casilin mayno falan nuqayiraka kaa bedeli mayno can camalika camalkaaga kaa bedeli mayno labada riwaayaba way jiraan casli waa qofka oo dee laga casilo meesha laga saaro shaqada takiirkuna waa bedelid arniyo inta aad sidaa uhagaagsan tahay aada soo sheegtay madaxtinimo lagaa qaadi maayo milkina lagaa qaadi maayo waxaad leedahayna lagaa qaadi maayo sidaasaynu ku wada soconaynaa meeshaada maamul islaamkana ka hirgeli waman aqaama calaa yahuudiyati qofka yuhuudinimadiisaa iska wadanaya aw majuusiyati ama yidhaahdo waxa aan ku adkaysanaya majuusnimadaydii fa calayhi ljizya cashuur baa dushiisa ah cashuur inooga qaad buu ilaa dadkaa islaamay seka laga qaadaya sekadaasaa lagu maamulaya arrimahooda iyo dadka baahan la siinaya kan kalena kol haddii uu heshiis galay islaamka la galay iyo xabad joojinayo inaanu ifsaad keenayn ase uu yidhi waxaan aaminsanay ii daaya waa loo dayay si loo ilaaliyo oo dantiisii loo fuliyana cashuur baa laga qaadi isagaabay ugu horreyn loogu danaynaya qaatilu ladiina laa yu'minuuna biاllahi walaa biاlyawmi alaakhir walaa yuxarimuuna maa xarama allahu warasuuluh walaa yadiinuuna diina alxaq min aladiina uutuu lkitaab xataa yucdu ljizyata can yadin wahum saaqiruun ayaddaa suuratu towba tilmaamaysa qofka ahlulkitaabka in laga qaadayo haddii uu ku adkaysto wixiisa in la iska daynayo cashuur laga qaadayo mar haddii ah, xarbigii uu joojiyey min ahlilkitaab bay aayaddu leedahay halkanna nebigu wuxuu ku daray aw majuusiyati kuwan majuusta ahina waa kuway fuqahadu yidhaahdaan culamaa alaxkaam lahum shibhu lkitaab waxa ay leeyihiin waxa isku wadaan diintii sakariye iyo yaxye iyo inay haystaan bay sheegtaan marka shibul baa la yidhaha halkaasi ku lifaaqayo iyana la raaciyo kitaabu malikey cumaan meesha cumaan la yidhaahdo labadii boqore ka madaxda ahaa buu qoraal iyagana nebigu u sameeyey calayhi salaatu wasalaam sanadaa iyadaa ee lixaad muraasalaadka faraha badan iyo mukaatabaadka iyo qoraaladaasi aada u badiyay wawajaha calayhi salaatu wasalaam camr bna alcaas asxaabigii mujaahidkii geesiga ahaa masar furay nebigu isagana wuxuu u dhiibay bikitaabin qoraal wuxuu u dhiibay oo qoraalku uu ku socdaa ilaah jayfar waa cabd labadaa nin ibnay aljulandi ah, macnaha waa jayfar ibn aljulandi cabdibnu ljulandi waa laba ninoo walaal ah malikey cumaan meesha cumaan la idhaha bay ka madaxaayeen qoraalkanna waxaa ku jira bismi illaahi araxmaani raxiim in muxameda rasuuli illaahi ilaa jayfar wacabdi ibnay aljulandi labadaa malik ama labadaa boqor buu qoraal ku socdaa salaamun calaa man itabaca alhudaa ama bacd fa inii adcuukuma bidacaayat lislaam yeerhmadii baaqi islaamka idin soo gaarsiiye aslima taslama islaama weydi nabadgeli fa inii rasuulu llahi ila nnaasi kaaf liyundira man kaana xayan wayaxiqa alqawlu cala alkaafiriin wainakumaa waar idinku buuli in aqrartumaa bilislaam haddaa islaamka qirtaan oo ku qanacdaan wallaytukumaa madax baan idinka dhig macnaha mar walba wuxuu rasuulku u bayaaminaya waxa lagu duulimaad yahay inaanu ahayn kursiga ilaan waxa inkaartu ay kaga dhacaysa waa kursi mid walba marka u horeeyu leey soo milkigu ku dhaafi maayo ma adigoo matbuucabaad taabicisu rogaysa maanta matbuuc baad in la daba socdo ma taabic baad noqonaysaa wax daba socda shaydaanku halkaasu xariga uga garaacaya marka nebigu wuxuu leeyay war matbuucnimadaadii baad iska ahaanaysa ee macnaheedu maaha inuu leeya islaamka ku iibso madaxtinimada anaa faa faa'iido ku raadsan maaha maahay waxba lagaa dhimi maayo wain abaytumaa haddii aad diiddaan faina milkakumaa zaa'il milkigiinu wuu suuli iminka haddaa isleedihiin gaalnimada ayaa wax idin milkigu idinku joogaya wuu idinka socon wa khaylii fardahayga soo socdaana taxullu bisaaxatikuma kambalkiinay degi munaawaraadkiibuu isugu daraya iyo dacwad iyo waxalba kitaabaan seef lahayn maa yamshi markaa nebigu wuxuu leeyahy waxaasoo khayr idin heliyo waa idin badbaadiyo haddaad diidaana fardihii waxay ku goobyaali doonaan kambalkiina fa inaa idaa nazala bisaaxati qawmin fasaaa sabaaxu lmundariin dad loo digo kuwa u liitaa waxa wey kuwa kambalkooda maalintaa rasuulkoo duulimaadigu soo dego wa tadharu nubuwati nebinimadayduna waxay ka muuqan fii milkikuma boqortooyadiina boqortooyadiina risaaladaydaa soo gaadhay macnaha watadharu nubuwati fii ardi milkikuma eriyada ka talisaanna risaaladaydu way iman weligiidna diida intaasuu u dhiibay nebigu calayhi salaatu wasalaam falamaa dakala binaadiihima camru naadigooda waa fagaalaha hanuuninta iyo fagaalihii laysugu imanayay markuu saxaabigii camar soo galay sa'alahu cabdubnu juland ninkaas waa labadii boqol mid ka midii ah wuxuu weydiiyey camaa ya'muru bihi arasuulu wayanhaa canhu wuxuu rasuulku dadka faro ee u diido muxuu faraa muxuu u diida markay risaaladii gaadhay kadib ba labadii boqol mid ka mid a ah. ayaa wuxuu hi bal waxaad ii sheegtaa wuxuu dadka u bayaamiyo muxuu faraa muxuuse udiidaa faqaala saxaabigii baa wuxuu hi ya'muru bidaacati اllahi caza wajala wayanhaa can macsiyati wayamuru bilbiri wasilati اraximi wayanha can اظulmi wاlcudwaani wالzina washurbi اlkhamri wacan cibaadati اlxajari wاlwasani wاsaliil intaasuu waxna faraa waxna u diidaa wuxuu farayaa dadka ilaahay daacadiisa wuxuu farayaa in qaraabada la xidhiidhiyo samafalka dadka wuxuu u diidaa gardarada iyo xadgudubka iyo sinada iyo khamri cabidda iyo xajarka dhagaxaanta iyo sanamkoo la caabudiyo saliibka allo waxaasoo akhlaaq xumo iyo diin la-aanana dadka wuu diidaa bu qaala ninkii baa yidhi maa axsana haada arrintaasi aad bay dee u wanaagsantah alladii yadcuu ilayhi shaygaa uu dadka ugu yeedhayo maxamed dee waa shay tayo badan hadaa walow kaana akhii yutaabicunii larakibnaa xataa nu'mina bimuxamadin wanusadiqa bihi wallahi hadduu walaalkay iga tala qaadanayo gaadiid baanu ufuuli lahayd muxamed waanaanu soo rumayn lahay walow kaana akhii yutaabicunii hadduu walaalkaygan kale boqorka ahi ila laba boqor baa meesha haysto walaalaaha hadduu igu raaci lahaa la rakibnaa gaadiid baanu fuuli lahayn xataa nu'mina bimuxamed wanusadiqa bihi ilaa aanu soo rumayno oo aanu la kulanno walaakin akhii danna bimulki walaalkay madaxtinimadiisuunbaabu ku adeygay bugu wamaa huwa cala algaybi bidaniin danna daniin waxa weeyaan waa bukliga walaalkaygu waxa uu ku bakaylay madaxtinimadiisa wuxuu ka bakaylu ka adeygay min an yadacahu inuu madaxtinimada ka tago wayasiira uu noqdo taabican mid maxamed raaca wuxuu is yidhi haddaad madax maxamed raacdo madaxtinimada ayaa kaa lumi buu is yidhi qaala camrun baa ishkaalkaa saaraya saxaabigii risaaladda waday baa la dooda wuxau ihi in aslama akuuka hadduu hadda walaalkaa islaamo mallakahu rasuulu llaahi calaa qowmi nebigu qoladiisaasuu madax uga dhigaya milkigiisu wuu sii kordhayaa yaraan maayo u sheeg waaya faأkhada sadaqata min haniyihim faradaha calaa faqiirihim faأkhada sadaqa sadaqadiibuu ka qaaday markaa saxaabigan camar la yidhaha min haniyihim koodii qaniga ahaabuu ka qaaday faraddaha calaa faqiirin koodii faqiirkaabuu ku celiyey macnaha dee ciddan uu sadaqada ka qaadaya waxa weeye kii islaamay iyo intii la socotay ayuu ihi dee kol haddaa islaamtee faralkay horeeya ku waajibay waa sekadee soo ururiya markii la soo ururiyeyna wuxuu ihi intee baahanoo intii baa dib loogu celiyey isla markiibuu hawlgeliya islaamka fa qaala cabdun cabdigii islaamay baa wuxuu yihi faina haada la khuluqun xasan waryaha ani wallaahi waa arrin wanaagsan ka qaadoo sii dadkii isdhex joogay un qaybta waxaysanaka qaad kuwa bahana ku celi wallahi waa akhlaaq wanaagsan wama sadaqa uniyo sadaqada aad naga warurisay maxay ahayd fa akbarahu saxaabigu wuxuu u waramay bima farada allahu min asadaqaati fi lamwaal ilaahay sekada u xoolaha ku waajibiyey waay wamaa dakara almawaashi <clears throat> wamaa dikru lmawaashi ama wamaa dakara almawaashi iyo waxyaabaha ilaahay uu sheegay xoolaha ku saabsan qaala ya walamaa dakara almawaashi qaala ya camru yu'khadu min sawaaimi mawaashina allatii tarca fi shajari wa taridu lmaa markii uu mawaashi sheegay macnaha kolkuu yihi xoolo nool baa laga qaadayaa siko ayaa wuxuu hi yaa camru camarow waa saxaabigii sekada qaadayay yu'khadu waa la qaadi doonaa min sawaaimi mawaashina xoolahayaga kuwooda foofa allatii tarcaa fi shajar taasoo dhirta soo daaqdo watarid ulmaa biyahana kusoo aroorta taasunbaa wax laga qaadayaa miya mawaashidaad sheegaysa ma taasaa xoolaha nicmoolaydu qaala nacam ha waa taas buuri fa qaala cabdu ninkii islaamee boqorka habaa wuxuu uhi wallaahi maa araa qowmi qoladayda uma arkaya buuri calaa bucdin daraahim calaa bucdi eh, daarihim wa kasrati cadadihim yutiicuuna bi haada wallaahi waan ka shakisanahay buui qoladaan ka madaxdahayo daartooduna way fogtay eryaday degan yihin tiradooduna way badantao ma wada koobi karo marka inay adeecayaan arintanaad soo jeedisay xoolahay haystaan oo dhan waxa laga wada qaado waan ka shakisanay taa inay adeecayaan u malayn maayo uma ina cabdan ninkii addoonka ahaa Eh, waxale ninkii magacaa la odhan jiray eh, waataynu soo marnay ina ina julandiinu ahaaye awsala camran liakhiihi jayfar wuxuu camar buu kaxeeyeyoo walaalkiisii kale jayfar buu gaadhsiiyey madaxda ahaa fatakallama cahu macahu camrun camar wuxuu kula hadlay wixii uu dee ninkan cabdi kula hadlay boqorkii kale u gaadhsiiyey risaaladii bimaa alaana qalba wax qalbigiisa dabciyey oo risaaladii rasuulka abu gaadhsiiyey xataa aslama huwa wa akhuuhu labadoodiiba way islaameen wamakanaahu min asadaqaati sekadiina way u soo dhiibeen xoolo aada u fara badan baa nebiga looga keenay calayhi salaatu wasalaam iyo muslimiinta halkaa nasiib wanaagna markaa way soo islaameen baxraynna sidaasay ku noqotay daarulislaam adugu qof iyo calafkii laakiin fariinta uu nebigu sido ilaahay uu ka sido dadka sida ugu dhammayska tiran ayaa uu u gaadhsiinayey waayo qolo iyo carabkeed marka allah subxana wa tacala